bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlih وصxaabatihi أجmaعin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi akhirhm shaykhuna aلshaykhu صالح bn cabdالlahi الcusaymin غafar allah lah wlahm جamiعا bsnaadi kuli minhm ilى sfym bn cuyayn can amr bn dinar can abi qamuusa mowla cabdillahi bn cawm الcaas can cabdillahi bn cawm الcaasi radi allahu tacala canهuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh walih wslm alraaximuuna yarxamuhum اraxman irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi الsma wmin طraa'iq الraxmati raxmat اlmucalimiina bاlmutacalimiina biiqraa'im usul اlmutuun khasatan usul xadiid اlmustafa warasul اlmujtaba slى اllah عlyh wعlى آlih وصxaabatihi أجmaciin liyafuuzuu bisacaadati اlcajl wاlأjl fahada huwa اlmajlis الsaadis cashar min majalisi iqra'i washarxi kitaabi tadkirati الsaamici wاlmutakalim imaam اljamaca aleyh raxmat اllah fi leylat الsaabic min shahri alkhamis wa huwa jamaada alulaa cami alfin warbacumi'a wahamaanin wahalaatiin lihijrati lmustafa sala allahu calayhi waalihi wasalam nasalu allaha tacaala fiihi alikhlaas walqabuul altowfiiq inahu samiicu mujiibu ddacawaat majliskan oo majliskii lix iyo tobanaad ee majaalista dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka tadkiratu asaamici walmutakalim lilimaam ibnijamaca calayhi raxmat ullah habeenkana waa habeen sabti ah todoba bisha shanaad ama jamaad aluulaa kun afar boqol sideed iyo soddonka jirada nabigeena caleyhi salaatu salaam cashirkana waxaan kusoo jirnay baabkii afaraadaan kusoo jirnay oo ahaa aadaabta looga baahan yahay kutubta in lagula dhaqmo ardaygu kula dhaqmo iyo aalada cilmiga ah iyo habka loo saxa iyo habka loo qora iyo habka loo xambaara oo loo xamaalo iyo habka meel loo dhiga habka loo soo iibsada habka loo caariyaysto habka loo qora iyo wixii la mid ah ayaan kusoo jirnay waxaan maraynay marka nowca saddexaad oo habka kitaabka loo qoraa ama loo daalacana amaba habka meel loo dhigaa iyo sida arrinka isaga loola dhaqmaa iyo musxafka meesha la suri ama ha noqdo musmaar ha noqdo ama kurtun ha noqday wax la mid ah ayaan ku soo jirnay marka aalidkii aan ku jirnaa marka wayanbaqii waxaa habboon an yaktuba inuu qora ardaygii wax guurinaayey wax qoraayey isma alkitaabi kitaabka magaciisa calayhi dushiisa inuu ku qoro kitaabkii dushiisa inuu muxuu ahaa magacii kitaabkii uu qoraayey inuu ku qoro ayaa habboon oo wanaagsan ayuu imaamka leh aleyh raxmat ullah min jaanibi aakhiri safaxaati waraaqaha meesha muxuu u dambayso dhinaciisa oo min asfal hoos ah muhiimadda waxaa weeyaan habkii loo qori lahaa magacii iyo dhankee la marin lahaa iyo daboolka kutubaha qaar waad soo gaarteen waadna taqaanaan qaar dabool bay saa u leeyihiin iyo daboolkaas nooca isaga ah khadka dhanka la marina iyo kuwaasuu tilmaami doonaa wuxuuna dhihi doonaa insha allahu tacaala qoraalka dhankan ha la mariyo dhanka daboolka uu ka soo laama dhankii ha lagu hormariya saas ayuu dhahayaa marka macnaha uu sheekha tilmaama madbacadaha iyo kutubaha hadda qolyahan soo madbaceeyo hawsha ay qaban jireen ardayga asaga ayaa qabsan jiray marka sidii aad wax u madbacayn lahayd ayuu imaamka tilmaamayaa madbacadii wakhtigaa jirtay oo gacan ku qor lahayd iyo kitaabkii salabayntiisii iyo jaldigii saaritaankiisii iyo waxyaabihii madbacada hadda ay noo qabatay ilaahay fadligii subxaana wa tacaala ayuu kuu tilmaamaya imaamka sidaa yeel inta ka rog saa yeel qoraalka dhankaa mari wahaakada tilmaamta marka imaamku ka hadli doono waa arrinta yada in kale ma ahan caleyhi raxmatullah waymbaii waxaa haboon an yaktuba inuu qoro isma alkitaab kitaabka magaciisa fii jaanibi aakhiri safxaati safxooyinka dhinaca u dambeeyo oo min asfil hoose weeyaan wayajcala uu yeela ru'uusa xuruufi hadi tarjama tarjamadan oo tan ah oo magaci weeyaane xuruufteeda qeybteeda madaxa ah ila alkhaashiyati daboolka lasoo daboola xaggiis waa inuu mariyo weeyaan allatii taasoo min jaanibi lbasmalati bisinka meesha laga bilaaba xaggiisa ahaatay wa faa'idatu hadihi tarjama tarjamada ayada faa'idadeeda macrifatu lkitaabi kitaabka in la ogaado weeyaan oo kitaabkii qofki inuu ogaado rabo kitaabka u yahay inuu mxuu ah magaci kitaabka ogaado kow wa tayasuri ikhraajihi iyo fududaan ay fududaata in laga soo saaro bayna alkutubi kutubaha dhexdooda laga soo dhex saaro ila labaatan kitab soddon kitab boqol kitaab uu dhexgelayaa in laga soo bixiya marka saa ku fududaani saas uu imaamku la hadda waad aragtaan kutubihii korbay ka wada qoran yihiin dhankaanna ay kaga qoran yihiin mararka qaar dhankaana ay kaga qornaada laga yaaba wahaakada si loo taysiiriya ariiqaas maa la raacay oo laakiin la casriyeeyey waidaa wadaca hadduu dejiya ardayga alkitaaba kitaabka calaa ardin dhul hadduu dhiga weyaan dhulka tabcan oo sidiisi maahan dhul ay waxu dhigan yihiin aw takhtin takhtiga waxaa weeyaan waa zambiil yar oo kutubaha la dhexgeliyo kutubaa kutubaha iyo waxyaabahaas iyo dharka iyo waxbaasaa la gashtaa marka waa boorso o kale ama sanduuq yar iyo wax lamid a ah, takhtiga taas weyaan hadduu dhediga kitaabkii waidaa wadaca haduu dhiga alkitaaba kitaabka calaa ardin arla haduu dhiga aw taktin amaba sanduuqi ama boorsi yar uu dhexdhigo oo kutubta looga tg mararka looga tirigalay faltakun ahaata alhaashiyatu daboolka allatii taasoo min jihati lbasmalati iyo wa awal kitaab kitaabka awalkiisa ilaa fowq korha lasoo mariya oo kitaabkii haddii dhankan basmaladii iyo bilaawgii dhankan uu yahay hoos saasaa ugidin wax dhankaasa korha soo jira saasuu imaamkala jeeda caleyh raxmat waa tababar listababara muxuu ahaa kitaabta sidii loo dhigi lahaa wawl kitaab ilaa fawqi walaa yuktir yuusan badanin wadcu raddati culayska inuu saaro fii anaa'ihi markuu dhiga kutubo badan inuu isdul saaro hadda waad aragtay maktabadaha xitaa waad aragtaan masaaxifteenna isma dul saarna waa wada taagan yihiin intaa waxaa la diidayaa in culays uu fuula kadibna ay ay mxuu soo gaarto ay kala daadato kutubi ay kala daataan ilan wixii koolla iyo wax noocaas ayaa ku habaysan weliba talmo badanna ma jirin berigii hore waxaa kaloo la samayn jiray bur iyo waxyaaba noocaas ayaa la marmarin jiray marka haddii culaysku ku bata way kala daadanaysaa saas ayuu imam kala jeda aleh saa in loo ilaaliyo ayib ayib wa kitaab ilaa fowq walaa yuktir yuusan ku badin caleyh dushi araddata culayska fii anaa'ihi markuu dhigaa weyaan yuusan ku badin raddada waxaa kaloo la dhihi karaa burka la qasay iyo koollada yuusan muxuu ahay markuu jaldina uusan ku badin ayadna waa la dhihi karaa ile burka hadduu ka bato meeshii dhanba waraaq waa ka baxaysaa bur saarnuu noqonaya burkana wuu jabaya ama koolada way jabaysaa marka qiyaasha la saaro way noqon kartaa laakiin eh, meesha marka siyaaqa la fiiriy culayskaas ayaa u badan weeyaan culayskaa u badan in lagu fasiro walaa yuktir iisan badin wadcu raddati inuu culays saaro fii anaa'ihi markuu dhigaa weeyaan gudihiida gudaheeda kay laa yusrica si uusan u degdegin tagsiiruhaa jibitaankeeda jabitaankeeda ay jajabto weeyaan walaa yadac yuusan dul saarin dawaata alqiaci alkabiira kuwa qaybaha weyn u kala muxuu u samaysan kutubti waa qayba qayb waa kuwa qayba yaryar weeyaan qaybna waa qayba weyn hadda kan kitaab dhexdhexaad ah kutub culusaa jirta qaar ballaarsanaa jirta qaar yaryar waa rasaa'il wahaakada kutubtii ayuu marka wuxuu leeyahy qaybta yaryar yaanan hoosna marin oo kuwa culus yaan dusha laga saarin ee kuwa fudud korha la soo mariy saasuu kala jeedaa weeyaan imaamka aleh raxmatullah walaa yadac yuusan dul saarin dawaata alqiaci qicooyinka iyo gobollada tan u alkabiiri ee weyn fowqa dawaati asagiir iyo tan mxuu ahaa yaryar yaana la dul saarin saasuu kala jeeda weyaan kay laa yaktura siuusan u badin tasaaquaasoo dhicitaankeeda suusan badin ama dhicitaankeeda ama go'itaankeeda walaa yajcal yuusan yeelin alkitaaba kitaabka ka dhiganin khisaanatan maqzin iyo meel uu ku xaraysto lilkaraaraysi waraaqaha waraaqaha yuusan ku xaraysan waxaad arkaysaa dad eh, xitaa lacagta ay gashanayaan okyaalahi la gelinaya qalinkaa la gelinaya mxu waraaqihii lagu xaraynaya resiidyada lagu xaraynaya tigedhadii marka kitaabka dambe waxaa weyaan farbur uu kala ufuqi kitaabkii weliba hadda markuusan eh, gacanku qor u yahay uusan ahayn kitaab habaysan arrinta aad bay udhibaataynaysaa weyaan walaa yajcal yusiyan kitaaba kitaabka khasanat alkaraaris waraaqa mid lagu xarayo oo maqsan u ah aw hayriha ama waraaqa waxaan ahayn walaa mahadatan barkin yuusan ka dhiganin weyaan walaa marwaxatan marwaxad iyo babis uu ka dhigan weyaan walaa mid uu waxaa weyaan wax ku qodbana yuusan ka dhigin oo kutubaha kale markuu muxuu ahaa jaldiyo waxyaabahaas mid wax ku qodba oo saas yuusan ka dhigin qodob ahaan yuusan ka dhigin weyaan kow walaa mikbasan miduu wax ku qodbana ka dhigin nacam walaa mis misnadan miduu ku tiirsada oo muxuu ahaa gadaal ugu tiirsan yuusan ka dhigin kitaabkii walaa mutakan mutakaan miduu ku dangiigsadan yuusan ka dhigin walaa miqtalatan miduu ku dila lilbaqi kutaanka iyo tagfiga wii la midkaa miduu ku dilin yuusan ka dhigin ama tiksiga oo kale miduu ku iskaga dila ood saas ugu dhuft kitaabkii yuusan ka dhigin weyaan arrintaa way dhacdaa nacam iyo wahayri wixii la too ah walaa siyama gaar ahaan fi lwaraqi waraaqda saa u kala furan kitaab markuu saa u kala furan yahay iyo markuu jaldiga waa kala duwan yahay gaar ahaan weliba waxaa sii daran fi lwaraqi waraaqda weyaan fa huwa waraq muxuu ahaa dilitaanka cala alwaraqi waraaqda ama lagu tiirsado ama wax lagu dila ama waxaa weya barkin laga dhigto ee ashadu sii daran weyaan ninba waxaa la yidhi kitaabkaagii a kitaab ii baanhaya aw kitaabkii iibka ku fadhiya waa kanaan ku fadhi oo gamarkii ah sheekada waa la sheegaa xerta way sheegi jireen marka arrinta ayada sax ma ahan qofka inuu iska dhowra inuu kitaabka ihaanaysto imtihaana waa laga maarmaan weyaan walaa yawii yuusan laabin xaashiyat alwaraqati waraaqda qaybteeda yuusan laabin saas saas oo kale saasoo kale waraqaasaa loo laab weyaan aw zaawiyata ama dhinaceeda dhanba yuusan laabin weyaan walaa yuclim yuusan calaamo kaga dhiganin uusan ku calaamaysanin bicuudin qoray aw shayin ama shay jaafin ee qalalan qalinkaas oo kale iyo wixii la midka inaad meeshii aad istaagtay aad dhex gashato oo saa kitaabka looga laaba ayuu imaamka diidaya ama muxuuha qalinka wixii la mida ah weeyaan bal biwaraqatin waraaq ayuu calaamo ka dhiganaya waraaq yar ayuu gashanaya wanaxwi wixii la too weeyaan waidaa dafara hadduu cidyo geliyo waidaa dafara hadduu cidyo ku riixa dafara waxaa lagala jeedaa macnaheeda intaanan aan saarka aan gaarin si aad ula qabsataan dafara macaani badan bay xambaarsan tahay dafara haddii la yidhahdo oo la shido hadduu cidiya bixiye weeyaan dafaradana waxaa weeyaan ciddadii hadduu waxgeliyo carabta waxay isticmaali jireen cajiinta inay muxuu ahaa cajiin noqotay oo isku toostay in kale waxay ku kala saari jireen ciddida ayaa saa loo gelin jiray marka la cajiima inay khamiirtay oo isku aaday marka dafar alcajiin ayaa layidhahda cajiinta ayuu muxuu ahaa cidiyey ama ciddogeliyey marka markii uu ardayga muxuu ahaa kitaabka jildina amaba uu muxuu ahaa waxyaabaha samayna ciddida yuusan aad ugu riixin saas ayuu kala jeedaa weyaan idaa dafara hadduu cidde bixiya haddii la yidhaahdana waa la mid ayadna laakiin dafarada macnaheeda waxaa weyaan yuusan markuu eh, wax riixa ama wax isku hagaajinaya yuusan ciddida aad ila waa ka dusaysaa arrintaas ayuu muxuu aha ka hadlaya imaamka aleh raxmat ullahi wa idaa dafara hadduu cidiyeeyo falaa yubis yuusan ku riin dufrahu cidadiisa qawiyan si xoog yuusan ugu riixin weyaan anowcu raabic nooc afaraad ida stacara hadduu soo tabalcaaraysto kitaaban kitaab fayanbaqii waxaa haboon lahu isaga an yatafaqadahu inuu ka warhaayo cinda iraadati ahdihi markuu inuu qaato raba iyo waradihi markuu celina weyaan waida shtara hadduu gato kitaaban kitaab tacahada wuxuu u toghaynaya uu ka warhaynaya awalahu awalkiisa iyo waakhirahu aakhirkiisa iyo wasatahu qeybtiisa mxu dhaxa intaba uu ka warhaynaya weyaan oo nacam wa tartiib abwaabihi abwaabtiisa iyo baabyaalkii sida loo tartiibiy ayuu muxuu ahaa fiirinaya oo u tooghaynaya ma garat iyo wa karaariisi waraaqihiisa wayatasafaxu wuu muxuu ahay xaansharoogayaa awraaqahu waraaqihiisa tasafax waxaa weyaan kitaabka inaad saas xabadxabad dulmarta oo saas tasafaxu saas weeyaan waa xaansharoogayaa kitaabka dhan markaad gadanaysa awalkiisa dhexdhexaadkiisa aakhirkiisa abwaabtiisa iyo kutubihiisa waraaqihiisa waxyaabahaasoo dhan iska fiir ayuu kuleeyahay leeyahay imaamka cali raxmatullah wactabara wuxuu hubsanayaa oo fiirinayaa sixatahu kitaabka qoraalka la qoray inuu saxiix yahay tusaale ahaan kitaabka aad haysataan iyo kanaan haya waa laba nusqa laakiin nusqa ahaan waxaa sax badan kan adinka aad haysataan shaki ma lahan markaan isu fiiriyey ninkaas weliba ninkan muxaqiq isku sheegay oo juhdi badan uu bix khayr allah siiyo sida asaga sheegay sheekh kale ayaaba taqdiim u sameeyey oo isku dhibay laakiin maca dalika sixadiisa aad ba u yarta ninkaa wuu shaqlay wax badan buu ka qabtay yani meelo badan ayuu mxua ah qaraa'ibta taabtay wax badan buu ka qabtay eh, khaa'iisa iyo gafkiisana aad buu u yaryahay lidaalika gafka ku badan marka markaad soo gadanaysa keed gadanaysaa marka ma kanaad gadanayska asaga kanaad haysataanaad gadanaysaa lianna kaas ayaa saxa saas u fiirayuu imamka ile aleh raxmat ullah ayib ayib wamima yalibu cala ani wamima yalibu wii waxa mxuu ahaa xoojiyo cala dani aan ku noqdo wayatasafaxu wuxuu waraaq rogayaa awraaqahu waraaqihiisa wactabara wuxuu hubsanaya uu fiirinaya sixatahu ansixitaankiisa wa mimaa yaqlibu shayga uu qaalibka ku yahay uu ku badan yahay cala danni malaha sixatahu inuu saxiix yahay ayuu muxuu ahaa ku dadaalayaa idaa daaqa zamaanu wakhtiga hadduu muxuua ciriiriyooba cafwan aan ku noqdo wa mima yaqlibu wuxuu ku qaalib noqonaa ood u badanaa adanu cala danni malaha sixatahu sixadiisa idaa daaqa zamaanu zamanka hadduu ciriiriyooba oo waqti aad wax ku fiirisay uu ciriiri kugu noqdo ood kitaabka hubsata can taftiishihi mxuah baaritaankiisa maa shay ayuu mxuu ahay malaha ku qaalib noqonaa ood u badanaa weyaan qaala wuu yidhi ashaaficiyu imaam shaafici raximah llah muxuu yidhi imaam shaafici idaa ra'ayt haddii ad aragta alkitaaba kitaabka haddii aad aragta fiihi kitaabka waislaaxun wanaajin la wanaajiye oo meel laga tiray meel mxuua laisku aadiyey haddii aad aragto fashhad ugu markaadkac lahu isaga bisaxati inuu mxuuah kitaabkaas qoraalkiisa uu sax yahay ugu markaadkac weeyaan kitaabkan maanta tusaale ahaan hadda aan akhrinay qofkii maanta waa iibsana yidhaahdo shaki ma lahan meelo badan oo laga saxayu arkaya saas ayayna ahaan jireen marka wuxuu leey hadii kitaabka noocaas uu yahay kutubahan iska diyaarka oo habaysanoo adduunkan ma jirin wax badan baa dhib badan baa jiray cusriga waxaad garan kartaan juhdiga lagu mari jiray iyo sidii la ahaa hadda kitaabka dhowr boqolaad kala soo baxday waad la soo fariistay wabilahi tawfiiq dhib kale kuguma hay waad la soo fariisan waxaa laga sheekayna waxaa weeyaan kitaabkii inaad barato inaad adiga qorato inaad jaldiyaysato wax walba adaa qabanaysaa wax walba adiga alla imaadi nacam wa qaala bacduhum qaarkood waxay yihahdeen laa yudiiu ma iftiima alkitaaba kitaabka xataa yudlima ilaa aad ka mugdiyooba ma iftiima weyaan oo haddii aad aragto kitaab iska nadiif oo waxba aanan lagu samaynin oon mxuu ahaa la bedelin oon la isku aadinin waxaad ogaataa kitaabkaas inuu mxuu ahay uusan eh, iftiin badan lahayn uusan saxayan weyaan yuriidu waaa wuxuu la jeedaa islaaxu kitaab la hagaajiyey oo mxuu ahaa la dharxay hadduusan ahayn annowcu alkhaamis nooca shanaad idaa nasakha shayan shay hadduu soo qoro min kutubi alculuumi culuumta kutubteeda asharciyata ee sharciga ah fa yanbaqii waxaa haboon an yakuuna inuu ahado ardayga wax qoray calaa ahaaratin nadiif inuu ahaado ahaarat min alxadai alakbar walasqar daahir inuu ahaado weeyaan mustaqbal qiblati qiblada inuu u jeesta weeyaan daahir albadani jirkiis uu daahir yahay iyaab dharka bixibrin qalin uu ku qora aahirin ee weliba nadiifa ah, qalinkaad wa ku qora amaba had uu ku qora had nadiif inay ahaato weyaan oon daahir ahoo nijaaso ahayn wayabtadi wuxuu ku bilaabanaya kula kitaabin kitaab ark wuxuu ku bilaabaya bikitaabati bismi اllahi الraxmaan الraxiim magaca all ayuu ku bilaabaya kitaab kastood qoraysa magaca alla ka hormari fain kaana hadduu alkitaabu kitaabka mabduan mid ku bilaaban fiihi isaga mid ku bilaaban hadduu yahay bikhudbatin khudba mid ku bilaaban tatadaman la timaado oo keensata xamdallahi allahi alla mahadii tacaala kor ahay iyo wasalaati ku sallin calaa rasuuli rasuulirasuuli rasuulka lagu sallay sal alla slam katabaha wuu qorayaa bacda albasmalati bisinka kadib kitaabka haddii aad leeyahay sida kutubta haddaan haysanoo kale oo bismi illaahi araxmaan araxiim uusan lahayn laakiin alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin muxuu ahay ay ku taallo sidii ayuu qorayaa ayb bisin kadib wailaa haddii aad imaamkii kitaabka qoray ood ka guurinay uusan basmaladii iyo xamdaladii iyo salliga nabiga alai sla slam uusan la imaanin haddii arrinta ay dhacdo waa ilaa kataba wuu qoraya huwa isaga daalika arrinka asaga ayuu qoraya bacdaha ay bacda albasmala bisin kadib ayaad marka aad alxamdig alla oo mxuu ahay la ammaano oo lagu mahadiyo nabigeena uu lagu saliy sal allahu alay wasalam ayuu qorayaa weeyaan saasuu la imaanaya uma intaa kadib katab wuxuu qorayaa maa fi kitaabi kitaabka kasoo guurinaya wuxuu ka qornay ayuu qoraya weeyaan wakadalika sidoo kale ayuu yafcalu samaynaya fii khatmi lkitaabi kitaabka markuu dhammeeyo ow aakhira kulli juزin jus kasta dhammaantiis amaba jus kasta dhammaantiis oo minhu kitaab ka mid weeyaan bacda maa yaktub markuu qoro kadib aakhir aljuz اlأwl juska mxuu ahaa hore aakhirkiisa aw اthaani ama kamal maalan markuu mxuu ahaay juska dhammeeyaba ood yihahdo aakhir aljuزء اlأwl ama aakhir aljuزء اthaani markuu yihahdo kadibna ilaahay buu ku mahadanaya nabiga ayuuna ku salinaya ayuu leeyahay imaamka caleh raxmat اllah wayatluuhu wuxuu raacinaya kadalika kada saas oo kale wayatluuhu waxaa soo raac ayuu dhahaya aan ku noqdo uma intaa kadib katab wuxuu qoraya fi kitaabi kitaabka uma intaa kadib katab wuxuu qoraya maa fi kitaabi kitabka wuxuu ku sugan wakadalika sidoo kale ayuu yafcalu falaya fii khadmi kitaab kitabka dhammaystirkiisa aw aakhiri kulli juzin juz la arka dhammaantii oo minhu ka mid ah kitaabka bacda maa yaktub markuu qoro kadib aakhir aljuzi alawal juska hore aakhirkiisa aw athaani ama juska labaad aakhirkiisa maalan wayatluhu wuxuu raacinaya wayatluhu waxaa raaca kada wa kada saasuu ku qoraya wayatluhu waxaa raaco daba socda kada wa kada juskii soo socda meeshuu ka bilaabanayay waxaa dhammaaday tusaale ahaan kitaabu siyaam ayaa dhammaaday markuu kitaabu siyaam dhammaaday oo laga baxay tama aljuzu lawaloo qoray wuxuu raacinayaa marka wuxuu qorayaa oo saliga nabiga cala sl slam iyo mxuu aha xamdiga qora kadib wuxuu raacinayaa waxaa mxuu ahay wayatluuhu waxaa ku soo xiga kitaabu alxaji ayaa kusoo xiga tusaalahaan saasuu dhahaya saasuu dhahaya saas la jeedaa waa sida hadda caadiga mxuu kutubo badan ay eh, lagu sameey weyaan waxaa raaca kada wa in lam yakun hadduusan intama alkitabu kitaab mid dhammaaday haduusan ahayn weyaan wayaktubu qoraya idaa kamala kitaabka hadduu kaamil dhigo ood kitaab kaamil noqdo tama alkitaabu lfulani kitaab hebel ayaa dhammaaday fa fii dalika arrinka asaga faa'idooyin kaiiratun baa ku sugan weyaan badan fara badan wa goor alla goortii kataba u qora ismallahi magaca alleh tacaala koray atbacahu raacnaya bitacdiimi alla magaciisoo la weyneeyo mila qowlihi tacaala mila qowlihi tacaala ayuu dhahaya allah ayuu le tacaala korhay aw subxaanahu nasahnaantiis aw caza wajal haalib noqoy oona weynaay aw taqadasa quduus ayuu noqday rabbigan subxaana wa tacala ceeb o dhan wuu ka nasahnaaday wanaxwu dalik wa kulamaa kataba markuu mar goortuu qoro waxaa laga yaaba inay mxuu cibaaro dheeri idinla socoto cibaaro dheeri ba idinla socota naam wa kulamaa gor alla goortii kataba u qoray isma nabiy nabiga maga sal slam kataba wuxuu qoraya bacdahu nabiga calayhi salatu slam magaciis kadib wuxuu qorayaa asalaata calayh nabiga lagu saliyo iyo wasalaamu caleyh nabiga oo la salaama sala allah alay slam wayusalli wuu ku salinaya huwa isagana bilisaanihi carabkiisa alayhi nabiga ku salinaya bilisaani carabkiisa aydan marki alle markaad magaca nabigeena ala sla slam ood qoraysa markaad muxuu ahaa nabiga magaciisa ala slam aad sheegto adna kaga dhawaaq qoraalkeena nabiga ku sali sal allah alay slam nacam wajarat waxay ku dareersatay cadة slfi slfka cadadiisa raximahum اllah iwاlkhlfi raximahum اllah raggii dambeeyey oo culimada aha waxuu ku dareersatay bikitaabati salى اllahu عalayhi waslm arinta ayadaa slafkii ariiqoodii jidkooda weeyaan khalafkii ariiqooda weeyaan nabiga calayhi salatu salaam mar alla marka magaciisa la sheego in sala allahu calayhi wasalam la qoro ayay ariiqadooda iyo jidkooda ay ku dareersatay ayuu imamka le aleh raxmat wa ila alaan anaga sheega hadda lagu socdo waad arkaysaan marka nabiga la sheegay sala allahu aleh wasalam mubaasharatan qoraal noqotaya iyo iyo carab noqotayaaba walacalla waxaa dhici karta daalika arinka isaga ah in loo sameeyey liqasdi muwaafaqati almri amarka waafaqitaankiisa ujeeddo amaba qasad laga leeyahay oo fi kitaabi kitaabka alcasiizi casiiska laisku faray fii qowlihi alla qowlkiisa uu yidhi subxaana wa tacaala saluu calayhi wasalimuu tasliiman saluu kun saliya calayhi dushiisa wasalimuu salaama tasliima salaamitaan weeyaan maxaa yeelay sala allaahu calayhi wasalam sala allahu waa qaybta hore salluu calayhi wa calayhi wasalamna wasalimuu weeyaan walaa tukhtasaru lama gaabiyo asalaatu saliga nabiga calayhi salatu slam fi kitaabi kitaabka markitaabi markii kitaabka muxuu ahaa ama qoritaanka lama gaabiyo weeyaan fi kitaabatin aan dhihi karaa walow waqacat haba dhacda fi satri halka sadr miraaran dhowr jeer kamaa yafcalu siday falaan bacdu maxaa idin qoran muxarariin baa ii qoran anig adinkana maxruumiin baa idin qoran soo ma kamaa yafcalu siday falaan bacda almuxaririina kuwa wax qora almutakhalifiina ee dembeeyey weeyaan muxaririin haddii la yidhahdo haddii marka muxaririinta ayaa roon aan filaya inta khayr laga hoojin lahaa waa un dadun dadaalay muxaririinta may dhaantaan isleey ilan aayad iyo xadiid maaha waxaan akhrinayne walaa tukhtasaru salaatu nabiga saligiisa muxuu ahaay lama gaabiyo fi lkitaabi ay fi lkitaabati qoraalka weeyaan walow waqaad habay dhacdi fii satri sadarka miraaran marar badan kamaa yafcalu sayfalan bacdu almuxaririina kuwa qora qaarkood almutakhalifiina ee dibmaray weeyaan fayaktub wuxuu qorayaa salaca ayuu qorayaa salaca ayuu qori aw salama ayuu qora salama ayuu qori aw salcam ayuu qori aw muxuu idin qori mid kala idin qoran sal salsal miya sal sal ayuu qori salsalam miya salsalam salsalam wahaakada inta ayada waxay kala jeedaan sala allahu alayh wali ay soo gaabinayaan arrinta ayada marka arrin saxa ma aha weeyaan nabigeenna calayhi sala slam marba haddii in la sheega magaciisa ay noqoto waa in salligiisii carab noqotay ay qoraal noqotaaba sidii ay ahayd loo dhaha weeyaan imaamka wuxuu leeyahay marka wa kullu dalika arrinkaasoo dhan hayru laa'iqin mid haboon weyaan bixaqihi nabiga xaqiisa sala allahu alay wasalam arrinta nabiga xaqiisa in maanta aad salsal iyo salcam iyo baabka aad la soo fariisata sax ma ahan ayuu le xaq uu nabiga ummadda ku leeyahay iyo aad nagu leeyahay arrinta iyada waa ka weyn yahay waqad warada waxaa soo arooray fii kitaabati salaati salaada nabiga saliga nabiga in la qoro bikaamiliha bikamaaliha maxaa idiin qoran bikamaaliha sooma bikamaaliha iyo in la laga taga aaaarun kaiira aaaar badan ayaa soo aroortay xataa qaar marfuuc ayaa soo arooray oo nabiga loo tiray alayh slam laakiin qaarka marfuuca ma aansixin laakiin qaar waxaa jira mxuu aha raggii nabiga ka dambeeyey ama saxaabada ha noqdeen salaf ka noqdeen cafwan salafkii ay mxuu ahaa soo guuriyeen weyaan waidaa mara hadduu soo mara qofka kaatibka bidikri saxaabiyi saxaabiga sheegitaankiisa radia allahu canhum laa siyamaa gaar ahaan alaakaabira kuwa inuu minhum ka mid a ah, katab wuxuu qoraya radia allahu canhu radia akaabirta in lagu gooni yeelay ma ahan xaqooda waa sii weyn yahay laakiin guud ahaanba xaq aynugu leeyihiin ilahay baabiyi radia allahu canhum waraduu canhu annaga diidna maaha marka in dhammaantood haddii marba saxaabada nabiga la shegay alai slat slam in radia allahu la yidhaha weeyaan ama radia allahu walaa yaktubu ma qoraya alsalaata salliga iyo wasalaam iyo salaamta uma qoraya liaxadin qof oo hayra alambiyaai ambiyada aanan ahayn walmalaaikatu malaaigtana iyo walmalaaikatu malaaigta aanan ahayn ilaa tabacan raacitaan lahum ayaga la raaciya mooyane tusaale ahaan in la yidhahdo abu bakrin calayhi الsalaam ma garata amaba la yidhahda cumar calayhi الsalaam amaba cuثmaan calayhi الsalaam ama cali calayhi الsalaam amaba xusein calayhi الsalaam la yidhahda ma la samaynaya ayuu imaamka leh aleyh raxmat ullah laakiin markii laga hadla aalka nabiga alayh slat slam allahuma salli calaa muxamadi wacalaa aali muxamadi waaswaajihi waduriyatihi haakada markaasoo kale nacam tabac nabiga lagu saliyay alai slat ayagana tabac way dabagelayaan markaas laakiin istiqlaal iyo gooni ahaan in loo loo yidhahdo calayhi salaam ambiyada iyo amalaita waxaan ahayn lama ogola ayuu imamka le aleh raxmatullah ayb wakulamaa goor alla goortii mara uu soo maro bidikri axadin qof oo min asalaf salf ka mid a ah, facala dalika arrinkaasoo kale ayuu samaynaya radi isaga ayaa rac aragteen laakiin sida maxuudka ah waa in radia allahu iskala asalka saxaabada sida mxuu aha culimmadii ay sameeyaan wixii saxaabada ka dambeeyna raximahullah iyo afar allah lahu wix lamid weyaan o katab wuxuu qoraya raximahullah ayuu qoraya wala siyama gooni ahaan alaimat alaclaam imaamyaalka caalamka oo aadka loo yaqaano wahudaat alislaam iyo dadka islaamnimada dadka ku soo hanuuniyey oo aimada afarta ahayd iyo raggii muxuu aha diintan usoo kifaaxay oo cilmi iyo camal iyo jihaad iyo walba muxuu ahaa ku soo fidiyeen in ilaahay subxaana wa tacaala khayr looga baryo oo raxmad ilahi looga baryo wax loo bahan ya hadda cilmigaan aan qaadanayna ninkaan qoray toddoba boqoloo sano kahor u geeriyooda allah naxariisto marka xaqa uu nagu leeyay aqala shay maadaama aan ka faa'iidayno annagoon takliifo iyo ay naga marin oo dhibka ay kusoo qoreen balarg dadkii tababaraya ninkan dad tababara isaga suuwax kusoo qortay ku qoray weeyaan marka in aqala shay la yihahdo raximahullah intaas ayaa waxaa weeyaan ayaa birigooda naga soo gaartay intaa iyada marka in laga cajisa ma ahan daa'iman wa abadan waxaadna ogaataan ikhwati alkiraam qofka aljazaau min jinsi alcamal haddii aad adiga dadka kaa horreeyey aad ilaahay u baridey subxaana wa tacaala adna ilahay wuxuu yeelaya ood gadaashaa dhigaya cid ilaahay kuusoo barin adoo qabrigaada ku jira xasanaadka usaa kuusoo gaara raximahullah raximahullah wahaakada saas laakiin haddii aad ummaddii ujoadoo mxuu aha carabkaa uu furan yahay oo caafimaad qaba oo dhawaaqi kara oo cilmiga ka faa'iidaysana haddana aadan mxuu ahaa laa nabiga sal alay sl slm aad ka tagto aad saxaabadii radia allahu tacala canhum ayagana aad ka tagto mxua inaad u ducoysa ood ilaahay rido ugu dalabto kadalika dadkii culimada ah oo kaa horreeyey aad ilaahay subxana wataala naxariisna ugu dalabto aad ka tagto laa shaka adigana waxaa weeyaan way kaa go-on tahay ma garatay aayad qur-anka waad garanaysaan wاladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اkfir lana waliikhwanina aladiina sabaquuna biاliimaan marka halkaasay waxaa weeyaan qufraan dalab ay samayn jireen muminiinta caadadooda dhaqankooda noocaas weeyaan xitaa dadka akhyaarta oo culimada oo nool marka la sheega in ilaahay u xifdiyo inuu ilahay dembigooda dhaafo gafara allahu lahu xafidahu llah ayaa loo baahan yahy ilan ummaddii ay khayr iyo wanaag muxua uhaayaan anawc saadis nooc lixaad yembaqii waxaa haboon an yajtaniba inuu ka fogaado ardaygii alkitaabata daqiiqata qoraalka mxuaha yaryar aadka u yaryar fi naski markuu mxuu ahaa soo guurina khadka yaryar inuu iska dhowro weeyaan fa ina alkhata qoraalka calaamatun waa calaamad fa abyanuhu kan ugu mxuu ahay muuqashada badan oo mxuua ugu weynaanta badan ayaa axsanu ugu wanaagsan weeyaan wa kaana bacdu salafi salafka qaar ka mid waxay ahaayeen idaa ra'aa markuu arka khatan khat daqiiqan qoraal muxuu ahaay yaryar oo far yarar ku qoran qaar wuxuu dhihi jiray hada khatu man qof khadkiis wey qoraalkiis laa yuuqinu aanan yaqiinsaneen bilkhalafi inuu alla muxuu ahaa gadaal ka siiyo bilkhalafi gadaal ka siin min allaahi alla u gadaal wax ka siiyo oo markuu geeriyooda in laga faaidaysto gadaal aad ilaahay ajir ka siiyo oo ummadda ay ka faa'idaan ninaan yaqiinsaneen wa ilan dadkii hadda okayaalo la helo alxamdulilah rabbi alcaalamiin laakiin qofka markuu wax yar kor u kacaba waxaa weeyaan dam wax waweyn oo fartaa la eg moo in wax kalama akhrin jirin marka dadkii wax ka faa'idaysan lahaa o dhan meeshu ay kula go-ayaan dad badan oo muxuuah ka faa'idaysan lahaa farta yaryaraan ay kaga faa'idaysan karin wa caleyhi waa laga laakiin haddii farta ay weyn tahay waa laga fa'idaysanaya imamka sas kala jeeda aleyh raxmatullah wa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhahen salaf qaar ka mid ah utub waxaad qortaa maa yanfacuk wax ku anfaca waqta xaajatika markaad u baahato waqtigeeda ilahi isaga walaa taktub ha qorin maa qoraal laa tantaficu bihi aadan ku intifaacayn waqta alxaajati markaad u baahato weyaan walmuraadu wuxuu ula jeedaa iyo ujeedka wuxuu yahay alkibar markuu qofka weynaado ilan okyaala haduusan jirin fartii aad qortay aad ahrin karin dhutay waad ku rafaadaysaa marka weynayse ayuu leeyahay nacam iyo wadacfi albasari aragga markuu muxuu tabardarreeyo waqad yaqsudu waqad yaqsidu inuu ula qasda ayaa laga kuwa qaarkood safarka badan safaarada kuwa safarka badan weeyaan oo ardayda waa taqaanaa xerta halkaas aad magaalo fulaan aad sheekh hebel ka dabatag kan muxuua dars ka soo dhegeysa dadka kutubahaysaa u xambaarayaan baabuurtan iyo diyaaradahan iyo adduunkan isku fududaadina ma jirin qofka garabkiisu cilmiga ku qaadan jiray marka qoraalka marka inuu yaryareeyo waxaa ku qasbi kara safarta badan waqad yaqsidu inay u qastaan ayaa laga yaaba bacdu safaarati kuwa safarka badan qaar ka mid ah bilkitaabati daqiiqati qoraalka yaryar khifat almixmal ambaaritaanka inuu fududaado kitaabka haddii farta la weyne ilma waraaqyaha badani waraaqadii ay bataan ulsaani laakiin hadka hadii la wixii laba mujalad noqon laha hal mujalad baa laga dhigi inaan muxuu ahay qaaditaankaas u fududaado ay u yeelayaan ay u qasdayaan qaarkood weeyaan ayib fa hada arrinka asaga wain kaana haba ahada qasdan saxiixan qasad wanaagsan haba noqdee ilaa ana almaslaxata maslaxada alfaa'itata ee ka tegaysa bihi isaga fii aakhiri lamri amarka dambe ee acdamu ka weyn min almaslaxa maslaxada alxaasilati ee u xasilaysa bikhifati alxamli qaaditaankaas fudud oo hadda doorbiday markuu weynaada ayuu ka shallayn doonaa oo maslaxo badan ayaa ka tegaysa isaga iyo umadda ka faa'idan doontaba taasuu imamku rajal aleh raxmatullah lidalika hatta madbaxadaha markii la qora khadka waa in aan laga yaraynin siddeed iyo toban aan tusaale ahaan hadda tirirashan arabica wax lagu qoro hadda nooga qoran markii la qoraa baxiga waxyaabahaas waa inaan laga yaraynin khadka kore amaba afar iyo toban aan laga yaraynin jaamacadahana saas ayay shardi ka dhigaan markii la qoraa buxuudta waxaa laazim ah in khadka uu noqdo midda hadda noo qoran waaytirabiga ay dhahaan traditional arabiga ay dhahaan waxaa weeyaan marka qaybta kore siddeed iyo toban ay ka dhigaan qaybtan hoos xaashiyada oo hoosena waxay ka dhigaan lix iyo toban amaba afar iyo toban intaana waa inuu qofka ay u muuqato hadda qofkii aanan indhihiis bala ay qabin inta badan wuu akhrin karaa lakiin markii khadka aadka loo yaryareeyo oo xaashiyado kala kor laga dhiga xitaa kitaabkii arintiisa qofka uma fududaanaysa waa ku adkaanaysa weyaan naam wlkitaabatu qoritaan lagu qoro bilxibri qalinka m adka qadkan caadiga aho qalimaanta ku jira ayaa awlaa ka haboonaan badan oo ka wanaag badan min almidaad anqaasta caadiga ahoo looxda lagu qorto oo laga dhaliyey muxuu ahaa dhuxush waxyaabaa laga sameeyey in kutubta lagu qoro waxaa ka haboon khadka qalalan oo caadigaoo qalimaanta khadkooda ayaa ka fiican maxaa yeelay lianna liannahu xibrigaas oo qalinka mxu qoriga caadiga ayaa ahbatu sugnaan badan laakiin midkaan muxuu ahaa oo eh, looxda lagu qoro oo iska tirtirmi waa taqaanaan marka taas in lagu dadaalo iyo imaamka calumuhu wuxuu kala jeedaa in khadka wax lagu qoro ay noqoto khad sugnaanaysa oon tirtirmaynin qalinqori oo kale hadda tusaale ahaan qaar baa dhallinyarada waxay sameeyaan iyo akhyaarta eh, markii ay faa'iido qoranayaan qalinqori ay ku qorayaan kitaabkoodii oo maxaad ugu qori maadaama aad baqortay kitaabkii aad wax ku qortay qalinka caadiga ku qora leanna qalinqoriga wuu tegi wuu baaba'aya wuu tirtirmi aad uma muuqanaya kitaabkiina waad ku qortay laba jeerba adaana iskala amaba ummad ba kala kaa dhexi doonta insha allahu tacaala marka qalin iyo khad akhrin kara ku qor weeyaan ayb qaala waxay walaa yakuunu ma ahaanaya alqalamu qalimka salban mid adag jiddan aad oo fa kadibna reebo diida surcat aljaryi socodka degdegiisa qori adag ma noqonayo muxuu ahaa qalinka wax lagu qoraa qalimaanta wa lagu qori jira waa ki caadiga o taqaaneen saas loo gelin jiray walaa rakhwan mid jilacsan oo fa yusric u degdega ilaahi isaga aljafaa baabaa ah ay tirtirnaanta weyaan tirtirnaanta ama baaba'itaankiisa weyaan qaala bacduhum wa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhahdeen idaa aradta haddii aad doonta an tajuuda khadka inay wanaagsanaato faatil waxaad dheeraysaa jiflatak jiflada waxaa weeyaan sadarka iyo degdegiisa sadarka dheeray weeyaan wa asminha kadibna mid yara buuran booldhe ah, buuran kadhig weyaan oo qoraalkaada mid yaro ha noqda waxarif waxaad leexisaa qiataka ee qoraalkaada qalinkaaga leexi weyaan oo qoraalka qalinka markaad qoraysa saasa u taagine saa u leexi qiada marka laba shayb waa lagu sheegaa mid waa qalinka wax lagu qoraa midna waxaa weeyaan qalinka waraaqda afwan aad wax ku qoraysa shayga loo dhigaana idna waa lagu sheegaa labadaba marka labada macno waa qaadan karaa laakiin hadda qalinka ayay u badan tahay wallah aclam ayb Eh, eh, jaflataka sadarkaada dheeray weyaan amaba degdegaada waasminha buuri oo mid buuran ka dhig waxarif waxaad leesa qitataka waxaa weyaan qalinkaada leexi way minhaa eh, midig ahaanna haka sodo midig haka socdo weyaan waltakun ahaataa sakiinu sakiinta ha ahaato xadatan mid muxuu ahaay af jiddan sakiintaad wax ku mxu shabeeraha caadigood qalinka aad ku mid af badan ha noqota libiraayat alaqlaami qalimaanta muxuu ahay lagu afeeyo amaba afka looga soo dhuubo weyaan wakashti lwaraqi waraaqdana waxaa way meeshii ay kaa muxuu ahaa khad aad kaa faloo tirtiri rabta lagu tirtiraa waraaqiyan khafiifka ma ahe waraaqii hore waraaqo culus oo toban waraaqood oo lisaari la eg qaarkood ayaa wax lagu qori jiray kadibna markii muxuu aha meel aadan rabin ay wax kaa fulaan midiyar ayaa jirta oo marka khadkii aad saartay ayaa jag lagu siinaa oo meeshii lagu bixini waana noo imaan doontaa meesha ayada hoo yara muxuuaha hoos u godantayna iyadna waa la saa waxaa la saari doonaa intii muxuu ahaa lasoo qaado alwaaxa alwaax marka raanada la mariyo oo ahaa la xaadiyo allahan e, dufta ahoo mxuu aha ka soo go'da ayaa inta koolle wax saas loo yara mariya ama bur la mariya ayaa kadib meeshii saas loo mariya saasaa loo sameeya baxay meeshii ay meel noqota meel la siman kadibna waxaa weyaan wixii baalal aho dush saaran waa laga tirtira waa noo imaan doonta insha allahu tacala dariiqada cilmiga lagu soo xambaarayy lagu wadi jiray wax saalmeen waxaad u culus ahayd marka waxaa weeyaan e, midida marka laba shay baa loo isticmaali jiray qalinka in lagu qorto iyo meeshii in la tiro la damco mararka qaar in la tira meelba waxaa kaa fuula tusaale ahaan dhibaca meel xun kaa fuulaysa dhibacad marka waa in iyo meeshii saas loo rujiyo haddatan haddii la yidhahdo middaha loo raadiyo ma soconaysa waa maya laakiin waxaa buurnaa eh, waraaqi hore wax lagu qori jiray kitaabii hore arka xitaa kuwaan madbacada laftirkooda arka waad la yaabaysaan kuwaan makhtuudka oo gacanku qorka hadii aad aragtaan aad baad ula yaabaysaan kolley baad aragteen qaarkiin ayib waltakun ha noqota nacam asakiinu sakiinta xaadatan mid af badan jiddan aad iyo aad libiraayat alaqlaami qalimaanta mxuuah hoolitaankooda iyo mxuu aha afdhuubitaankooda iyo kashat alwaraqi waraaqda mxuuah in lagu tirtiro khaasatan gooni ahaan walaa tustacmalu looma isticmaalo midyada fii hayri dalika labadaas waxaan ahayn looma isticmaalo weyaan walyakun ha ahaada maa yaqitu calayhi wuxuu dul saara alqalamu qalimka ood mxuuah ku dul socona salban jiddan mid adag ha noqoto haddii aad intaad barkin soo dhigata ad tirada waxbaan kudul qori waraqa dul saari ma soconaysa waa maya wahum ayagana dadka wax qora oo culimada ah yaxmaduuna waxay mahadiyaan alqasab alfarisi qasabka caadiga ah qarinqasabka qalinka laga sameeyey oo weliba faris loo tiiriyey ayay mahadiyaan alyaabis ee qalalan jiddan aad iyo aad in laga sameey qalimaanta weyaan walaynuus alsalbi alsaql aynuus geedka la yidhaahdo oo adag oo waxa weeyaan si fiican loo xaadiyey ayay mahadiyaan aynuuska ah, mxuu ah, yacrifu ahluhu weyaan yacrifuhu ahluhu waa geedahan mxuu ahaa qalimaanta laga sameeya haddii qurac iyo gandad iyo muxuu ahaa aan hadda sheegnay sidaas oo kale wa naam annawcu saabic nooc todobaad idaa saxaxa ardayga hadduu muxuu ahay uu muxuu ahay saxa alkitaaba kitaabka hadduu saxdo bilmuqaabalati isagoo barbar dhiga calaa aslihi asalkiisa asaxiix ee saxiixaha kitaabka isaga u qoray markuu dhammeeyo kadib sidii macallimiinteena ay samayn jireen ardayga markuu kitaabka loo loo yeeriyo looxa oo looxa muxuu ahaa qora kadib inta ardayga usan xifdin macalinkaa loo keeni jiray kadibna markaasaa meelaha qaar tiri jiray ood sii jiray sooma sixitaan ardaygana waa saasoo kale markuu kitaabkiisa qorto oo damaashtirto kitaabkii aad ka guurinayay oo saxda ahaa ayuu marka barbar dhigaya muqaarano ama qof baad leehaye ana akhrina ay dhegayso ama isagaa bagaar akhrin waisufiir haakada si ay noqotaba muqaabalada waxaa la yidhaha saas weeyaan haaliban muqaabaladana hal qof kama ahaatee laba qof iyo wix ka badan ay ka ahaataa weeyaan idaa saxa hadduu saxda alkitaaba kitaabka uu qoray asaga bilmuqaabalati mxuu ahaa isagoo u barbardhiga calaa aslihi asalkiisa saxiixa aw calaa sheikhin ama sheekhi ku dul akrinaabe fa haboon lahu isaga an yushkila inuu mxuuha shaqlo almushkila kan shaqalka u baahan an yushkila inuu shaqlo almushkila midka mushkilka culus waxyaabaha qaar daraba oo kale hadda uma baahna laakiin qarqad iyo darduur iyo waxyaabahaas noocaas oo ad adag wuxuu u bahan la shaqlo waa mushkil wax imtixaaman dhibaataysan weya mushkilka shayga adag amaba keeni kara in qofku wuxuu ku wareero wayucjima u dhabceeya almustacjim kan dhibacda mutayna dhibac uu saaro weeyaan wayadbit almultabis kan muxuu aha kan kale ku darsami karana waa inuu muxuu aha shaqla oo suga wayatafaqada waa inuu muxuu aha firfiriyo mawaadica tasxiixi meelaha muxuu aha saxiitaanka ida xtaaja hadduu u baahdo dabtuhu in eh, la shaqlo maa fii matni maa fii matni alkitab kitab matnigiisa wuxuu ku sugan ilaa dabtin maxaa idin qor ilaa dabtihi walaa ilaa dabtin ilaa dabtin bas axsantum ilaa dabtihi miya waa israacdeen marke yatafaqada waa inuu mxuu ahaa firfiiriyo mawaadica tasxiixi meelaha la saxa ida xtaaja hadduu u baahdo dabtuhu mxuu aha sugitaankiisa maa fii matni kitaab kitaabka matiisa wxuu ku sugan ilaa dabtin in lagu dabtiyo haadaas ka dhaafa ilaa dabtin fi alxaashiyati xaashiyada qeybta hoose weyaan xaashiyada waa meeshaan satarkan udhexeey matniga iyo qeybta hoose wixii wayatafaqadu wuu ka warhaynayaa mawaadica tasxiixi meelaha sixitaanka ah bahashaa iga dhaha xagee iska qaban ladan le meesha nacam axsanta jazakum allah khayran nacam wayatafaqadu wuu ka warhayni mawaadica tasxiifi meelaha uu khaladka ka dhacay tasxiifka waxaa weeyaan meel ahayd maalan bariid ahayd bariid barada bariid iyada ka horraysa tabcan bariid ahayd ayaa qofku wuxuu qoraya yaziid ma garat zadina wuxuu ku bedel ra badina wuxuu ku bedelay ya ku bedelay meelaha marka saas dhexgeli kara ayuu qofka ka warhaynayaa nacam wayatafaqad wuxuu aad u fiirfiirinayaa ood ka warqabayaa mawaadic ataxiixi meelaha waxaa weeyaan isku khaladka uu ka dhaca amaba badelmi karto nacam ida xtaaja hadduu baahdo dabtuhu ida xtaaja hadduu baahdo maxaa qoran kitabka idhibka adoo ralle ayb ah. wayatafaqad wuxuu ka warhaynayaa mawaadic meelaha khaladku ka dhici kara waida xtaaja hadduu u baahda dabtu maa fii matni lkitaabi kitaabka matnigiisa wixii ku sugan inuu muxuu ahay shaqlo ilaa dabtihi in la dabtiyo oo la shaqla fi lxaashiyati xaashiyada lagu dabtiyo nacam iyo wa bayaanihi caddayntiisa haddii aad u baahdo facala uu falayaa wa kataba calayhi wuxuu ku qorayaa bayaanan caddayn ayuu ku qorayaa weeyaan waid xtaaj hadduu u baahda dabtu maa fii matni اlkitaabi kitaabka matnigiisa wuxuu ku sugan hadduu u baahda ilaa dabin hadan ayadna waa la goyni waa tii horan u sheegay ilaa dabin in la dabtiyo oo muxuu ahaa la sugo la shaqla fi lxaashiyati xaashiya xaashiyada qeybta hoose weeyaan iyo wa bayaanihi cadayntiisa loo baahda facala arrinkaas ayuu samaynayaa wa kataba calayhi wuxuu ku qorayaa bayaanan cadayn ayuu ku qorayaa weyaan wakadaa sidoo kale jasaaka allah khayr kan ayaa shaqlan ayib ah, wakada waxaa la too ida u baahda ilaa dabtihi inuu mxuu ahay suga ah, u dabtiyo u mxuu aha u caddeeyo ama uu mxuu ah xaqiijiyo mabsuuطan isagoo fidsan fi lxaashiyati qaybta hoose ayaa xaashiye la yidhaahdaae ayuu ku sagayaa weeyaan ud ku qorayaa nacam wa bayaani tafsiilihi iyo mxuu aha cadayn kala saarsaarkiisa la cadeeyo weyaan mila an yakuuna inuu ahaadoo kale fi lmatni matniga ismu xariis matniga waxaa ku qoran xariis ayaa ku qoran kow fa wuxuu dhahayaa fi lxaashiyati intuu calaamo yar u bixi waa noo imaan wuxuu ku leeyahay huwa xariiska bilxaai lmuhmala xaad oo la dhibictiray xa iyo waraa'in ra oo bacdaha ka dambaysa xari la yidhaahdo walyaai alkhaatimati ya-da oo dambayso oo mxuu ahaa ya xuruufta u dambaysa la qora xari la yidhaahdo bacdaha kadibna zayn ay ahaatay xariis la yidhaahdo aw huwa saas ayuu aw amaba wuxuu dhahayaa huwa isaga biljimi waxa weeyaan waa jiim oo jariir oo kale biljimi iyo walyaiya alkhaatimati ee dhammaashtiraysa xuruufta bayna raacayni jariir marka muhmalatayni ee mxuu la iyo xariis ayuu kala saari rabaa xariis saarana qaybtana saasuu dhihi marka muxuu ahaa eh, jariir rabana saas ayuu dhihi wayaan iwashiba daalika arrinka asaga matniga laguma qorayo lakiin hoosaa lagu qoray waa meelaha isdhexgeli karta xariis iyo jariir tusaale qofka haaliban xariiska aad looma yaqaan laakiin jariirka ayaa la yaqaanaa marka jariirka qofka xariiska xataa waa laga inuu waa khaldameyna waxa ula jeedaa jariir marka inaad saas u dhicin qofka inuu caddeeya ood yidhaahda kan hore waa muxuu aha xariis oo xa iyo iyo ya iyo za kan dambana uu yidhaahda waa jiin iyo ra iyo ya ra saas inuu yidhaha weyaan inuu cadday saas waqad waxay ku dareersatay ila mararka qaar shaqalka khalad u saari karaa madbacadahan aad ay ugu badan yihin madbacadaha aad bay shaqal xumeeyaan dadka qoraa waa dad culamo ma ahan waa dad iska muxua shaqaalo caadi ah marka wax badan baa muxua halaynayaan weyaan ilaa kitaabka in aad loo dabagalo oo la tadqiiqiya waa gooni waqad waxay ku dareersatay alcaadatu caadada fi lkitaabati markii wax la qoraa bidabt xuruufi xuruufta sugitaankeeda almucjamati ee mxuu ahaa la dhibciyey binuqa in dhibca la saaro wa ama almuhmalati tanan mxuu dhibcaha lahayn miya fa minhum waxaa ka mid man yajcalu qof cid ka yeesha alihmaala iyo dhibacdii oo lagaga taga calaamatan calaamad oo xaadii oo kale sideed in loo daayay ay calaamo ka dhigaan waana sax wa minhum waxaa man dabatahu qof muxuu aha shaqlay bicalaamaatin calaamooyin oo dabatahu dhibceeyey bicalaamaatin calaamooyin oo tudkaru la sheega calayha dusheeda min qalbi annuqad tusaale ahaan qaafkii iyo fadiyaa la kala saari raba qaafkii iyo cafwan caynkii iyo haynkaa la kala saari rabaa haynkii iyo caynka la kala saari lahaa haynkii dhibacuu leeyahay caynkiina dhibac ma lahan amaba xuruuf isdhexgalaa weyaan calayhi ayaa qoran ma alayhiya mise waa aleyh hayr iyo cayr wahaa kada waa iska dhexgeli karaan markaas oo kale wuxuu leeyahay dad waxaa jira dhibac laanta u daaya dhibaclaanta u daayo sideeda iskaga dhaafa qaarna waxay samaynayaan dhibacdi la saari lahaaya iyadoo maqluubaho meel kale si kale ah ayaa la saaraya haddii ay laba dhibcood saa isu dabayeeleen waa laisdul saari tusaale ahaan waa la gedin waa la rogi iyo calaamad noocaas samaynayaan laakiin waxaasoo dhib looma baahnee in xaraf walba siduu ahaa loo daayo taas ayaa qiimo badan oona wanaag badan tan hore ayaa saxan weeyaan ayib akhrintiyaaba lagu dhibooday intaan intaanan tadbiiq la gaarin akhrintiyaa lagu dhibooday laakiin alxamdu rabbi alcaalamiin baabkan ilahay baa naga kaafiyey subxaana wa tacaala oo mataabicdii iyo madbacooyinkii ayaa hawshaas noo qabteenba nacam ayb wa ama almuhmala fa minhu waxaa ka mid man yajcalu qof yeela alihmaala qaar yeelaya alihmaala in la dhibac tiro calaamatan calaamad o minhu waxaa ka mid man ayaa ka mid ah dabatahu ku muxuu ahay sugay oo ku muxuu ahay caddeeyey bicalaamatin calaamooyin tudkaru la sheega calayha min qalbi anoqad dhibcaha oo muxuu la rogo waxikaayat almili iyo asaga noociisa midka oo la sheega aw bishaklatin amaba calaamo sahiiratin ee yar kalhilaali sida mxu bishoo kale iyo hayri dalika saar ayaa jira weyan saas ku caddeeyo wayanbaqii waxaa haboon an yaktuba inuu qoro calaa maa shay saxaxahu uu saxay aw dabatahu uu sugay fi kitaabi kitaabka wa huwa asagaba fii maxali shakin meel shaki ma idin qoran wahuwa fii maali shakin sooma wahuwa isagana fii maxali shakin meel shaki ku sugan cinda mutaalacatihi markuu mutaalacana aw taaraq ixtimaalin amaba ismoodsiin amaba arin kale oo saas muuqasho kale ixtimaalka waxaa weeyaan qofkan inuu imaadan oo laga yaabo inaan inuusan imaanin waa laga yaaba ixtimaalka marka waxa wey saasay noqon kartaa ama saa ma noqon karta kaasoo ixtimaal yiraha weyaan wuxuu qorayaa marka uu ku qori xa sagiira xa yar ayuu qorayaa sida haddan idiin qoran wayaktubu wuxuu qorayaa fowqa maa waqaca wixii dhacay dusheeda oo fi tasniifi qoraalka oo saniifitaanka oo fi naskhi ama qoraalka wa huwa khata'un kadaa saan waa khalad ayuu kor kaga qorayaa sahiiratan ayar wayktub wuxuu qoraya fi lxaashiyati hoosna wuxuu ku qorayaa sawaabahu sida saxda ayuu qorayaa weyaan kada in kaana hadduu yahay yataxaqaqu mid huba wailaa hadduusan hubin falyuclim calayhi calaamaha ugu dhiga wixii inaad sax inaad khalad yahay aad uma yaqaan calaamo ayuu ugu dhigaya falyuclim calayhi ha ku calaamay dabbatan koobaad wahiya iyadana tuktab waxaa la qorayaa fowqa kitaabai qoraalka dushiisa hayra mutasilatin biha iyadoon ku dhegnayn laga yar durjinaya faidaa taxaqaqu markuu hubsada bacda dalika wa kaana u ahaada almaktuuba kashayga la qoray sawaaban mid muxuu saxa zaada wuxuu ku kordhinaya tilka saad saada iyada wuxuu koraya xa ayuu ku daraya fatasir waxay noqonaysaa sax ayay noqonaysaa meeshuu ka shakisnaa saad ayuu dul eh, qori kadibna markuu hubsada ayuu xa raacin sax waa saxanta weeyaan ilaa haddii ay saas ahayn mia kataba wuxuu qoray asawaaba sida saxda fi lxaashiyati kama taqadama sida noo soo hormartay weyaan waidaa waqaca hadduu dhaca fi nusati nusada ziyaadatun ziyaada fain kaanat haddii ay ta kalimatan waaxida tusaale ahaan laa laa ayaa iska daba dhacday amaba daraba daraba ayaa iska daba dhacday kelimada hadii ay ziyaado tahay waidaa waqaca hadduu dhaca fi nusati nusada ama fi naski qoraalka ziyaadatun ziyaada fain kaana haddii ay ta kalimatan waaxidatan hal kelima falahu waxaa u bannaan an yaktuba inuu qoro caleyha dusheeda laa hal kelima ay tahay bedelkuu tirtir lahaa dusheeda wuuu ka qorayaa laa macnaheeda kuma jirto weyn kelimadan kelima khalada waa koruu kaga qori wa an yadriba calayha kadibna uu khalil mariyo darbiga garaaca caadiga maahan waa markii darbi haddii ad aragto idrib calayhi istilaaxa muxadisiinta waxaa weeyaan tir oo waxaa weeyaan waxaana jirin ka soo qaad weyaan saasay u isticmaalaan raximahum ullah raxmatan waasica ayib daraba calayha qalin ayuu ku qorayaa ama wuu tirayaa dusheed ayuu tiryaa ah, weyaan wain kaana hadii ay tahy aktara min dalika arrinkaas mid ka badan haddii ay tahay ka kalimaatin kalimooyin aw satrin ama satr aw asturin ama sataro badan haddii ay tahay fain shaa haduu doono kataba wuxuu ku qoraya fowqa awaliha meesha uhoreysa kan fowqa awaliha kan u horeeya dusheeda dushiisa wuxuu ku qorayaa min ayuu ku qoraya aw kataba wuxuu ku qorayaa la ayuu ku qoraya waa kelimo badan hal sadro kaamil ayaaba mxuu aha afwan hal kelimo hal sadro kaamil ah ayaa khalada ah, halkaa sadaroo kaamilka ah meeshu ka bilaabanaya ayuu ku qorayaa la amaba wuxuu ku qorayaa min ayuu ku qoraya wa ala aakhiriha qaybta udambaysana ilaa ayuu ku qoraya wa macnaahu waxaa macnaha loola jeedan wuxuu yahay min huna saaqitun ilaa huna intaan iyo inta udhexayso waa in dhacsan oonan muxuu itibaar lahayn saas saasuu ula jeeda weyaan wallahu aclam wain shaaa hadduu doona daraba wuu tirayaa cala aljamiici dhammaan wuu tirayaa bian yakhua inuu mariyo caleyhi dushiisa khatan khad inuu mariyo daqiiqan ee aad u yaryar had yar inuu saa u mariya weyaan yaxsulu uu ku xasilo bihi khadka asaga maritaankiisa almaqsuud ujeedka loola lahaa in aan xarafka asaga uusan sax ahayn uusan kitaab ka mid ahayn ay caddaynaysaa weyaan walaa yusawid yuusan madoobaynin alwaraqa waraaqda yuusan madoobaynin wa waxaa ka mid oo qaarba mxuu saa u tirtira moogta wa waxaa ka mid man yajcalu qof yeela makaana alkhati khadka booskiisa nuqatan mutataaliyatan dhibca isku xigxiga ayuu saas ugu qoran weyaan macnaheeda waxaa weyaan kitaab kama tirsana intaan khadka amal la mariyey amaba eh, dhibcaha eh, isdaba yeel la dhigay kama tarsan kitaabka weyaan badel kitaabka intaa tirtirta waa halaabi lahaa waidaa takarara haddii ay soo lalaabato alkalimatu kelimada sahwan hilmaan ay usoo lalaabata min alkaatibi qofka qora daraba wuxuu tirayaa cala aaniya tii labaad ayuu mxuu ah marinaya liwuquuci ulaa tan hore dhicitaan ay dhacday awgeyd sawaaban saxay u dhacday fii mawdica booskeedii ilaa idaa kaana haddii ay haat alulaa tan hore aakhira satrin meel u dambaysa fa ina darba tiritaan calayha iyada la tiro oo had la mariyo ayaa awlaa haboon siyaanatan ilaalin la ilaalina liawali satri sadarka awalkiisa weyaan ilaa idaa kaana hadii ay ahaata mudaafan ilayha kelimada ayada ah oo waxaa weyaan aakhira eh, ku taalla muxuu aha sadarka inay mudaaf ilayta mooyane fadarbu markaas waxaa mxuu aha fadarbu tiritaanka wuxuu noqonaya cala liitisaali uulaa tan hore xiriir ay la xiriirta awgeed bilmudaaf mudaaf i mudaaf ilahi in la kala tiro oo dhexdooda mxuu wax tiran la geliy sax maahan anowcu aamini nooc sideedaad idaa araada hadduu doono ardaygii tahriija shayin shay ama qofkii wax qoraaya tahriija shayin shay inuu tahriijiyo tahriijka waxaa weyaan wax kor ku yeela ood waxaa weeyaan macnihiisa cadaynayso tahriijkakaas weyaan tahriijkaas weyaan amaba xadiid ayaad mxu qofka soo saara cadaynaysa hadda haaliban waxaa loo adeegsadaa oo muxadisiinta mucaasiriinta ay u adeegsadaan iyo muxuua qaybtii ka horeyba xadiidka in la sheego kadibna xadiidka markii la sheego inta soo saartay inuu saxiix yahay inuu xasan yahay inuu daciif yahay inuu mawduuc yahay in laga warramo tahriijka macnahaas ay xambaarsan weyaan laakiin loogama warramayo kitaabkii xadiidka dabadiisa xadiidka hortiisa inta calaamo la saaro ayaa kadibna hoos lagaga warramaa weyaan ama dhinac lagaga warramaa nacam idaa araada hadduu doono ardaygii ama qof kaatibka taqriija hayin shay inuu taqriijiyo soo mxuu aha caddeeyo fi lxaashiyati xaashiyada wa yusama waxaa lagu magacaabaa allaxaqa ayaa lagu magacaabaa bifati lxaxad oo la kor dhabo weeyaan calama lahu wuxuu u calaamaynayaa fii mowducihi booskiisa bikhain kha ayuu ugu calaamadaynaya muncatifin saa u laaban ha ayuu meeshii intuu saa u mariyay ayuu meeshii wax ku qori rabay ood ku cadayn rabay ayuu u cadaynaya lakiin hadda maxaan adeegsanaa waxaan adeegsanaa arqaam number tan ayaana ka fudud laa shaka madbacada ayaana waxbad ilahay ku yasri subxana wa tacaala ayb callam wuxuu u calaamaynaya lahu isaga fii mowdici booskiisa bihain hat mutacafin laaban qaliilan in yar laaban ilaa jihati tahriiji dhanka uu mxuu ahay tahriij ku qoriraba had ayuu saas ugu yarlaabaya intuu mxuu ahay iyada saas xariiq eh, horteeda saa u dhiga ayuu waxawan saa ugu leexinaya wa jihat alyamiin dhanka midigta ayaa awlaa haboon in amkan haddii ay suuragal tahay oo dhanka midigta wax lagu qoro uma intaa kadib yaktub wuxuu qoraya atahriija tahriijka iyuu qoraya min muxaadaati alcalaamati calaamada meesha la siman saacidan korbuu qoraya korbuu la aadaya ilaa acla ilaa acla waraqati waraaqda qaybteeda sare laa naazilan hoos uma soo qoraay tusaale ahaan haddii halkan ay calaamada ku taallo halkan haddii ay calaamada u bixiyo oo saas uu yihahdo meesha ay saa noqoto qoraalka meeshaan uu ka bilaabaya laakiin kor buu la aadaya hoos uma soo dejinaya maxaa yeeley takhriijkan inuu yimaado ayaa laga yaabaa saasuu imaam kala jeda aleh raxmatullah uma yaktubu kadib wuxuu qoraa tahriija tahriij qoraya min muxaadaati alcalaamati calaamada mxuu ahay lasinaadkeeda saacidan isagoo mxuu aada ilaa acla alwaraqati waraqa qaybteeda sare laa naazilan isagoo soo dayn ilaa asfila qaybteeda hoose lixtimaali takhriijin aakhara takhriij kale inuu yimaado suuragaalnimadeed kan kadib wayajcalu wuxuu yeelaa ru'uusa alxuruufi xuruufta madaxeeda ilaa jihati alyamiini midig ayuu aadinaya sawaan kaana ahaya fii jihati yamiini alkitaabati qoraalka jihadeeda midigteeda ha noqoto aw yasaari ama beexdeeda ha noqoto weyaan wayanbaqii waxaa haboon an yaxsiba inuu muxuu aha xisaabiyo assaaqita waxbaad ka tagay qofkii markuu muxuu ahaa wax ka tagay inuu wixii ayaga ahaa amaba tusaale ahaan kitaabkii wax ka qoray ayaa qayb ay ka maqanta ama meel baa bannaan marka ayada ah qoraalkii aad waday inaad muxuu ahaa intii aad ku dabaqabato maahan intii dhacsaneed oo maqnayd waa inaad uqiyaasto uh, ood xisaabi ayuu leey imamka aleh ramatullah kadibna sadariya uh, ad tirisa ko laba saddex afar shan intaas sadraa maqan wa calayhi marka intaaad ka booda saas ayuu kala dan leh wax kale maahan warka uu imamka soo wada aleh raxmatullah waymbaii waxaa haboon an yaxsiba inuu xisaabiya asaaia inta dhacsan oo maqan iyo wamaa yajiu imaan doono minhu ka mid ah min alasturi sadaryaal ah qabla an yaktuba intuusan qorin ka hore fain kaana hadduu yahay satrayn laba sadar aw akara ama in ka badan jacala wuxuu yeeraya aakhira satrin sadar inta u dambaysa minha ka mid a ah yal kitaabata qoraalka mid la xiriira in kaan hadduu tahriiju tahriijka can yamiiniha midigteeda wain kaana hadduu ya tahriiju tahriijkan can yasaariha jacala wuxuu yeelayaa awala alastur satarada kan u horeeya mima yaliiha iyada kan la xiriira weeyaan walaa yuusiluma xiriiriya alkitaabata qoraalka iwala suda macno badan ma xambaarsana macnahan oo dhan waxaa iskale madbacaddi shaqada madbacda imamka noogu jiro caleyh raxmat ullah marka in anaad sii daaliyo ama aan isku daalina ma ahan waa macnihii madbacda ay qaban lahayd ayuu imaamka warramay caleyh raxmat haddana madbacdi ayaa noo hayso walaa yuslimu xariya alkitaabata qoraalka iwalastura sadarada bixaashiyati lwaraqati waraaqda muxuu ahaa qeybteeda hoose bal yada wuxuu ka tagayaa miqdaaran qeyb oo yaxtamilu suuragala alxaka tirtiritaan cinda xaajatihi markii loo baahda maraatan dhowr jeer la tirtiri karo wa qayb hoose oo banaan ayuu seeyay kitaabaad ad aragteen dhammaan qayb hoose ka wada banaan dhinacyaha waa ka banaan yihin maxaa loo yeelay maa la buuxiyo in wax lagu qorta lagu talgelay waa ariiqada iyadinbaa lahaya weyaan walaa yuusilu kitaabata qoraalka ma xiriiriya iwalastura sadarada bixaashiyati lwaraqati waraqda muxuu aha xaashiyadeeda qaybteeda hoose bal yadacu ama dhinacyada haba noqotee bal yadacu wuxuu ka tagayaa miqdaaran qayb oo yaxtamilu muxuu ahaay ixtimaala oo suurageliya alxaka in la tirtiro cinda xaajatihi markii loo baahda maraatin dhowr jeer ama dhowr jeer eh, waqtiyaala uma intaa kadib yatub wuxuu qoraya fi akhiri tahriij tahriijka mxua meesha u dambaysa sax ku qoraya markuu tahriijka dhammeeyo meesha u dambaysa sax ayuu ku qori nacam wa bacduhum qaarkood yaktub wuxuu qoraya bacda sax sax kadib wuxuu qorayaa alkalimata kelimada allatii taasoo talii la xiriirta akhir alkalaami kalaamka akhirkiisa fii matni kitab kitabka matnigiisa ayuu qoraya calaamatan tusitaan cala itisaal kalaami hadalka inuu xiriira tusinaysa weyaan anawcu taasic nooc sagaalaad laa baasa dhib ma lahan bikitaabati alxawaashi xawaashida xaashiyooyinka iyo waxyaabahaas in lagu qoro iyo alfawaa'idi faa'iidooyinka iyo watanbiihaat baraarujinayaalka almuhimati ee muhiimka ah calaa xawaashi kitaabin kitaab xaashiyadiis inuu ku qoro dhib ma lahan oo yemliku qofku leey kitaabka aad lahayd inaad muxuu ahay aad xaashiy wixii aad qoran lahayd oo faa'iide ah ama tanbiih amaba aad kitaabka aad ku qorato dhibaato ma lahan wax dhibaato ay leeda ma lahan waa sax walaa yatub ma qoraayo walaa yatub ma qoraayo fii aakhirihi aakhirkiisa meesha u dambaysana sax kuma qorayo sida xaashiyadii hore aan soo sheegin o kale uma qoraayo weyaan farqan isagoo kala saara baynahu faa'iidooyinkaas aad qoray iyo wa bayna tahriij tahriijka dhedooda dhexdiisa isagoo kala saara weyaan tahriijka sax baa lagu dabaqori laakiin kuwaan fawaa'idan sax laguma dabaqorayo wa bacduhum barkoodna yaktub wuxuu qoraya caleyhi dushiisa xaashiya ayuu ku qoraya aw faaida ayuu ku qoraya wa bacduhum qaarkoodna yaktubu wuxuu ku qoraya fii aakhiriha markuu amaba faaid ayuu qoraya weyaan walaa yaktubu ma qoraya qofka kaatibkaa ila alfawaaida faaidooyinka almuhimati ee muhiimka almutacaliqati la xiriirta bidalika alkitab kitaabkaas midla tanbiihin baraarujin laisku baraarujiye calaa ashkaalin arrin isku maldahmaysa oo isdhexgelaysa baraarujin isku baraarujiye marka iyadu ku qoraya meesha iyada aw ixtiraasin amaba kala sooc oo la kala sooca la yidhaahdo milxiga amaba bahasha la yihahdo cusbada iyo sokorta waxay ku kala duwan yihiin waxyaabaha kala sooca ixtiraaska haddii la qoro tusaale ahaan wax cad laga hadlo oona mxuu ahaa eh, daqiiqa amaba eh, boodar ah haddii laga hadlo bura imaan kara waxaa imaan kara mxuu ahaa cusbaa imaan karta waxaa imaan kara eh, sonkora imaan karta wamaa ilaa dalika meelaha marka kala sooc u baahan inay tahay mooyane nacam meelaha kala sooc u baahan aw ramzin ama calaamad aw haan aw khaطa'an ama gaf wanaxwa dalika nacam walaa yaktubu ma qoraayo ila alfawaaida faaidooyinka almuhimata ee muhiimka almutacaliqata la xiriirta bidalika kitaab kitaabka isaga mitla tanbiihin baraarujin isku baraarujo calaa ashkaalin arrin iskumaaldahmayso aw ixtiraasin ama meel kala sooca aw ramzin ama calaamad aw khaaan ama gaf wanaxwa dalika walaa yusawiduhu ma madoobaynayo kitaabkii binaqli masaa'ili masalooyin inuu kusoo raro oo kitaabkii saa u qorno diyaarkaa inuu masalooyin muxuu ahaa ka buuxiyo ma samaynayo kitabka dhanbu ilaa uu ka madoobaado walfuruuci furuucda masaaisha farca ah, alariibati ee mxuu ahaa aadkaan loo aqoonin inaad ka buuxiyo meesha kitaabkiiba aad ka dhiga mxuu ahaa meel uu shimbir ay ku ciyaartay ma samaynaya weyaan walaa yukiru kuma badin alawaashi ma badinaya walaa yukiru ma badin alawaashi maxaa idin qoran walaa yukiru ma badiya alxawaashi xashiyooyinka ma badiya iyo qoraalada dhinacyaha kaga qoraa karatan badin ma badiya oo tudlima mugdiyeys alkitaaba kitaabka aw yadiicu ku wareera ama yudiicu uu ku dayacmo mawaadicaha mawduceeda iyo booskeeda calaa aaliba qofka raadina weyaan walaa yanbaqii ma haboona alkitaabatu kitaaba in lagu qora bayna alasturi sadarada dhexdooda in wax lagu qoro ma haboonan weyaan waqad facalahu waxaa fali arrinka oo sadarada dhexdooda wax ku qoray bacdum qaarkood bayna alasturi sadarada almutafariqati ee kala fog bilxumrati khad guduudan bay ku qoreen wa hayriha wa tarku dalika arrinka in laiskaga tago oo laiska dhaafa ayaa ula haboon ila khadkii waa isdhexgeli kartaa anowc ashir nooc tobanaad laa baasa dhib ma lahan bikitaabati abwaabi abwaabta in la qora iyo wataraajimi tarjimooyinka iyo alfusuuli fasalada bilxumrati in waxaa weyaan guduud lagu qoro weyaan dhib ma lahan fainahu arrinka asaga adharu muuqasho badan fi bayaani mxuu ahaa cadaynta iyo wa fii fawaasil kalaami kalaamka mxuu aha kale mxuu ahaa meelaha uu ka kala baxa weyaan wakadalika sidoo kale laa baasa dhib ma lahan bihi isaga calaa asmaa wa madaahib magacyo iyo madhabooyin madhabyaalo aw aqwaal ama amaba qowl e, aw uruqin amaba ariiqya ama aw anwaacin amaba noocyaalo aw luqaatin ama luqooyin aw acdaadin ama tirayaal wanaxwi dalika in khad cas lagu qoro waxba dhibaata malahan weeyaan oo lagaga duwa e, mxuu aha qoraalka kale wamataa goortii facala u fara dalika arrinka asaga bayana wuxuu cadaynaya istilaaxa ujoodkiisa ayuu cadaynayaa fii faatixati alkitaabi kitaabka bilowgiisa oo wuxuu leeyahay haddii khad cas aan wax ku qoro ujeedka aan kala danlay waa saa weyan saa ula socda ayuu dhahaya liyafhama inuu fahma alkhaa'idu qofka dhex dabaasha fiihi kitaabkaas macaaniha macnoyaalkaad macnaheeda inuu ogaado ayuu u yeelaya wayaan waqad ramaza waxaa ku calaamays bilaxmari guduudka jamacatun jamaca oo min almuxadisiina muxadisiinta ka mid ah iyo alfuqahaa fuqahada ka mid ah iyo walusuuliyiin usuuliyiinta ka mid ah iyo wahayrihim liqasdi alikhtisaari ayagoo in la gaabiyo doonaan weyaan walow fain lam yakun hadduu usan jirin maa dakarnaa waxaan sheegnay oo min alabwaabi abwaab ah iyo wlfusuuli fasalyaalo ah iyo wataraajimi tarjimooyin bilxumrati ayna jirin oo guduud mees uusan oolin ataa wuxuu la imaanayaa bimaa yumayizu wax ka soca can hayrihi fasalkii iyo iyo waxyaabahaas wax ka soca qoraalka kale ayuu la imaanayaa min taqliidi اlqalami qalamkii in la mxuu la weyneeyo iyo wa shaqi iyo mxuu ahaa sadarka iyo jeexitaanka oo la dheereeya iyo waitixaadihi iyo inuu ku gooni noqdo fi sadri sadarka fasalkii iyo cinwaankii in khadka la weyneeyo in la yara jiida oo muxuu ahaa la yara dheereeyo sidoo kale in hal sadar laga dhiga arrinkaas ayuu samaynayaa weyaan iwa naxwa dalika liyasula inuu sahlanaad alu qof dul istaagitaan caleyha dushiisa la dul istaaga weyaan wayanbaqii waxaa haboon an yafsila inuu kala saaro bayna kulli kalaamayni laba hadal oo dhan bayna kulli kalaamayni laba hadal dhammaantood dhexdooda inuu ku kala saaro bidaa'iratin koobaab iyo wareeg saasa aw tarjamatin amaba tarjama aw qalamin ama qalan haliidin amaba xariiq kala jeeda haliidin ee muxuu adag weeyaan walaa yuusilu ma xiriiriy alkitaabata qoraalka kullaha dhammaanteed calaa ariiqin ariiq waaidin calaa ariiqatin waaxidatin hal ariiq lima fiihi wixii ku sugan awgii oo min cusri istikhraaji lmaqsuudi ujeedka la lahaa in la soo saara culays imaana awgii wa tadyiici zamaani zamanka iyo wakhtiga oo la dayaca walaa yafcalu dalika arrinkaas lagama sameeya ayuu imaamka leeyahay ilaa ilaa abiyun jiddan marka ragga madbacdaha u sheegay sheekh marka ragga qofka aan maskaxda badnayn ayaa saa sameeya ayuu imamka le aleh raxmatullah kole qofka aan aqoonin ayuu kala jeeda malaha wallahu aclam annawc alxaadi cashar noocu mxuu saddex iy tobanaad u dambeeya qaalo waxay oo kutubta qoraalkooda iyo howlaha ka shaqaynayey addarbu in la xariiqa ayaa awlaa ka habboon min alxaki in la xogo oo waxaa weeyaan hadda aan soo sheegnay iyo tooridii iyo sakiintii in muxuu ahaa lagu zuuliyo in khad la mariyo ayaa ka haboon fii kutub laa siyama gaar ahaan fii kutub alxadiidi kutubta axaadiista weeyaan maxaa yeelay lianna fiihi waxaa ku sugan tuhma tuhma ayaa ku sugan kitaab xadiis haddii aad intaad tirtirto aad mxuu uga qaadato aad muxuu ahaa eh, kadibna ama waxaad beryahan waxaa la sameeyaa bahashaan eh, cad oo khadka inta lagu shuba eh, meeshii qoraalkii saa loo mariyo kadibna markay qalashaa lagu dul qori arrinta ayadaa samaynteeda liana fiihi tuhma tuhma ayaa ku sugan iyo wajahaala iyo jaahilnimo laga jaahil noqdo fii ma kaana horaan waxay arrinta ahayd aw kutiba ama wax lagu qoray ayaa marka jaahil laga noqonaya shaki baa meesha ka imaanay weyaan waliana zamaanahu amaan waliana zamaanahu zamankiisan aar waliana zamaanahu maxaa idin qoran waliana waliana zamaanahu zamankiisa ayaa aar ayaa badan oo zamanka mxuu ahaa laxoqa waa badan yahay oo fa yudayic markaasu ardaygii wuxuu dayacayaa waqtigiisii laakiin markii aad noqoto inaad khad mariso waa saasmaad leed hal sakan wa ficluhu nacam in la sameeyana akhtaru waa khatarnimo badanta fa rubama waxaa dhici karta haqaba inuu dalooliye alwaraqata waraqda inuu dalooliye aw afsada uu fasaadiy u haleeya maa yanfudu ilayhi wuxuu gaara oo fa adcafahaa ma idin qoran fa adcafahaa uu tabardareeya weyaan fain kaanat hadii ay ta marka markii ay qoraal tahay waa fain kaanat hadii ay ahaato isaalata nuqtatin dhibac meel ku dhacday amaba shaqal yaro noocaa zuulintii haddii ay tahay aw shaklatin amaba shaqal iyo wanaxwa dalika falxaku awlaa in la xoqa ayaa haboon waa dhibacdoo yar iyo shaqal iyo taas iyada saas in loo xoqa ayaa haboon weyaan inaan la tirin ayaa ka fiican waidaa saxaxa alkitaaba kitaabka hadduu ku saxiixdo ood ku saxdo ala sheekhi sheekh hadduu ku dul saxdo weyaan oo sheekhii inuu usaxa aad muxuu ugu dul akhriyo aw fi lmuqaabalati amaba isla barbardhig uu ku saxda callama wuxuu calaameeyaa calaa mowdici wuquufihi meesha uu ku istaagay wuxuu ku calamaystaa balaqa halkaan ayuu gaaray ayuu calaamo ayuu ku qoraya aw balaqtu ama halkan ayaan gaaray aw balaqa alcard ama bandhig halkaan ayuu gaaray aw hayra dalika ama arrinkaas arrin aan ahayn ayuu muxuu ahay ku qoraya oo mima ka mid yufiiduhu faaideey macnan macno ahaan ama macnaahu macnihiis faaideey weeyaan fain kaana dalika hadduu yahay fii samaacin fii samaaci alxadiidi xadiidka muxuu ahaa dhegaysi iyo maqlitaan uu maqla oo majliska majlis xadiis hadduu yahay kataba wuxuu qorayaa balaqa fi lmiicaadi alwal miicaadka hore iyo majliska hore halkaas ayuu gaaray aw aani ama majliska labaad halkaas ayuu gaaray ilaa aakhiriha fayucayin kadibna wuu cayimaya cadadahu cadadkiis ayuu sheegaya almiicaad alawal almiicaad aani almiicaad aali amaba majlis awal waa saas isku mid weyaan qaala khaiibu khaiib albaqdaadi wuxuu yidhi waxaa laga marka oo noo imaan doonta kelimadan halkan sadro u dambeeyo cashirka wuxuu kala jeeda imaamka meeshii nuqdadii ama dhibacdii amaba shaqalkii lagu zuuliyey amaba lagu xoqay mididii amaba sakiinta lagu xoqay ayaa waxaa dhici karta inay hoos u godanto maxaa la samaynaya imamku wuxuu leey marka meeshii alwaaxa la xoqay buushadiisa amaba waxyaabahan laga dulqaaday raandhada markii la mariyo alwaaxa kaas isaga ayaa inta koollo amaba muxua bur la mariya ayaa kadibna meeshii isagoo khafiifa ayuu marinaya wax alla wixii dul saarnaa oo zaa'idka ama dheerig ahana wuu ka fiintinaya ama wuu ka firdhinaya intaas uyuu kala jooda hadalka noo imaan doona insha allahu tacala qal khaiib imam alkhaiib albaqdaadi wuxuu yidhi fii kitaabihi aljaamic liakhlaaqi alraawi aadaabi saamic weyaan waa dhowr laba mujalad kitaab weyaan wuxuu yidhi fii ma idaa aslaxa hadduu wanaajiye shay-an shay ood muxuu ahaa meeshii dulaalkii waxyaabahaas u hagaajiyey yanshuru wuxuu ku firdhinayaa almuslaxa meesha la wanaajiyey wuxuu ku firdhinayaa binuxaatati saaji geedka saajka loo yaqaana ee hoolka laga soo hoolay ayuu meesha ku aw hayrihi ama masaajka hayrkiis oo min alkhashabi alwax ah geed alwax kaste muxuu ah hoolkaad laga soo hoolay ayuu ku fiirnaya dabcan keligiis waxba kuma qabanaye e, waa in mxuu ah, amaba koolo la mariyo amaba e, la mariyo bur iyo wax lamid ah weyn kadib ayuu saaraya ayu kala joodaan wayanfi wuxuu mxuu ahaa wayataqi wuxuu iska dhowraya cafwan wayataqi wuxuu iska dheeraarinaya atatriiba cara in la carayo oo meeshii bedelkii la saari lahaa e, geedkaas dubtaad kasoo laga soo qaaday ama kasoo kacday inta la saari lahaa in meesha caro la mariyo oo caro lagu daboola ayuu iska ilaalinaya caro meesha kuma sugnaanayso nacam insha allahu taala cashirka intaas inooga egyahay hada wallahu aclam wsala allah waslm abdi rasuuli mustafa